العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii buluuq baabu sujuudi sahwi iyo wagayrihi wuxuu baab u yahay sujuudda lagu magacaabo sujuudi sahwi sahwiga iyo ilowshaha iyo haddii markaa salaada wax la sahwiyo sujuuddii markaa la sujuudahayay iyo wagayrihi kayrihim wuxuu ula jeedaa xaafidku kutubaha qaarkood way qorahayaan sujuudu shukri iyo tilaawa labadaasaa markaa uu ula jeedaa qayrkaa waa sujuudu sahw iyo tilaawa iyo sujuudda lagu magacaabo sujuudu sahwi iyo sujuudu shukr iyo sujuuda tilaawaha intaasuu markaa kaga hadli doonaa baabka can cabdulaahi bni buxaynata radia الله canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigii allah ayaa sallaa bihim dujiyey alduhra salaadii duhureed faqaama wuu istaagay fi rakcatayni luulayay labadii rakac hore meeshii la fadhiisan lahaa atixiyaadka ma fadhiisanina nebigu uu kacay sala allahu calayh wasalam walam yajlis mana fadhiisanin faqaama annaasu dadkiina way istaageenoo macahu rasuulka micigiisa ayay la kaceen xataa idaa qada asalaa ilaa salaadii uu gutay ilaa salaadii uu dhammaystay oo wantadara annaasu dadkiina ay dhowrayaanay ay sugayaan tasliimahu salaama noqsigiisii afartii rakacadood ayuu ku dhammaystay oo aan atixiyaad dhexe lahayn saxaabadii way ku raaceen ilaa salaadii uu dhammeeyey waintadara annaasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu salaamo noqsigiisii kabbara uu kibaartay nebiga allaahu akbar ayuu yidhi wahwa jaalisun asagoo fadhiya wasajada wuu sujuuday sajadatayn laba sujuudo qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan ka hor uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday intuusan salaamo noqsan ka hor ayuu laba sujuudood oo sahwiya sameeyey nebiga kadibna wuu salaamo noqsaday akhrajahu sabca wa hada lafdu lbukhaari lafdiganna waa kii bukhaari xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebiga inuu maalin tujiyey saxaabada salaad duhureed labadii rakacadood markuu dhammeeyey ee atixiyaadka la rabay inuu fadhiistana wuu kacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sahwi baa yimid oo ma fadhiisanin waa can cabdullaahi bni buxayn radi allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa sallaa tujiya bihim saxaabadii adduhra salaadii duhur faqaama markaasuu istaagay nebiga fi rakcatayni buu ku istaagay labadii rakcadood aluulayayni ay ugu horreeyeen markii atixiyaad ka dhal akhrin rabay atixiyaadkii koobaad walam yajlis mana fadhiisanin faqaama annaasu dadkii way kaceen macahu rasuulka la jirhkiisii micigiisay istaageen xataa idaa qada salaata ilaa salaadii uu gutay nebiga uu dhammeeyey oo wantadara annaasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu salaamo noqsigiisii iyo inuu salaada ka gadoomo kabbara allahu akbar buu yidhi wa huwa asagoo jaalisun fadhiya wasajada sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan ka hor uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday nebiga oo salaadii ayuu markaa ka baxayo atixiyaad ka dhexe haddii qofku uu ka tago wuxuu ku kabayaa labadaa sujuudood oo markaa sahwiga ah wa fii riwaayatin limuslim warin kale ama riwaayad kaloo muslima waxay ahayd yukabbiru fii kulli sajdatin sajdo kasta waa u kibaartay nebiga wahwa jaalisun oo mar allaala markuu sujuuddu aadahay ilaa laba sujuudood waaye waa kii allahu akbar buu yidhi waa soo baxay haddana sidii oo kale wahwa jaalisun wasajada annaasu macahu dadkiina micigiisii bay la sujuudeen makaana maanasiya waana booskii uu iloobay oo min aljuluusi fadhigii markaa ah fadhigii ataxiyaadka dhexe ee uu hilmaamay nebiga booskiisii iyo laba sujuudood oo sahwi ah rasuulku geliyey sal allahu calayh wasalam idan xadiidku saasuu tilmaamayaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi wa abuu hurayre eh, salla annabiyu nebigaa tukaday sala allahu calayh wasalam oo saxaabadii ayuu imaam u noqduu dujiyey ixdaa salaatay alcashiy labada salaad ee galbaha la tukado middood ixdaa salaatay alcashiyi waa salaad galbeedka labada salaad ee galbaha galabtii la tukado mid ka mid ah waa salaada duhr ama waa salaada casirka ah ragcatayni buu dadkii tujiyey laba ragcadood keliya uma kadibna sallama wuu salaamo noqsaday laba rakacadood waa duhur ama waa casiroo afar afar baa la rabay intaa kadib rasuulku laba rakacadood inuu dadkii salaada ka bixiyey yuu salaamo noqsaday uma intaa kadib qaama wuxuu u istaagay nebiga ilaa khashabatin tiir oo fii muqadami lmasjidi masaajidka hortiisa ahaaday muqadamkiisii dhinaciisa hore ee masaajidka tiir yaala ayuu nebigu aaday waa qoriye fa wadaca yadahu gacantiisii buu saaray calayhaa khashabadii korkeeda khashabadii iyo tiirkii ama qorigii meesha yaalay ayuu nebigu gacanta saaray riwaayadaha qaar waxay ku dareen rasuulku waxaad moodaa maalintaa qadbaan inuu caraysan yahay sala allahu calayh wasalam nin caraysan oo kalaad moodaa farihii gacantiisa bidixdaa ayaa wuxuu saaray midda midigta ah wa shabbaka bayna asaabicihi farihiisuu saa intuu isku dhexgeliyey ayaa meeshaan daga dhinaca bidixda ah ee dahriga kafka ah dhabankiisa midigtuu nebigu saa u saaray sala allahu calayh wasalam kaannahu qadbaan sidii nin caraysan baad rasuulka moodaa maalinta ama damacsan inuu dadka wax u sheego saa'asoo xaaladiisu ay tahay fa wadaca biyadahu calayha wuxuu gacanta saaray qorigii wa fi lqawmi qoomkana waxaa ku jiray oo ku sugnaa abubakrin iyo wa cumar abubakar iyo cumar fahaabaa way ka baqeen way ka heebaysteen macnaha cabsidii cabsida dadka ee jabaabirada iyo boqorada ee mutakabiriinta looga cabsada ma ahee way ka heebaysteen rasuulka sala allahu calayh wasalam an yukallimaahu inay la kalaamaan inay nebiga la hadlaan oo ay dhahaan say wax u jiraan way samayn waayeen oo way ka haybaysteen wa kharaja waxaa baxay saracaanu nnaasi dadka kuwoodii degdegaayay dad waxaa jira marka assalaamu calaykum la dhahaba masaajidka si xaaladiisu tahay iyo muxuu ku dambeeya aan sugin iska baxaba albaabka ka dhaqaaqa aad moodo inay mawcid bannaanka ku leeyihiin tasbiix ma jirto wax kale ma jiro aad bay u badan yihiin waxaa baxay dadkii kuwoodii degdegahayay fa qaaluu waxay dhaheen fiiri qusirat الsalaa ama aqusirat الsalaa ma salaadii baa la gaabiyey qusirat salaa salaadii baa la gaabiyey salaadiiyaa la gaabiyey labaa laga dhiga ayagoo dhahaya iyo albaabka ka degeen ayay ka degeen qusirat الsalaa warajulu yadcuuhu wa fi اlqawmi qoomka waxaa ku jiray rajulun rajul kutubaha qaar warajulun yadcuuhu الnabiyu nebiga nin uu ugu magac dheri jiray baa jiray dalyadayni laba gacmoole ama dalyadayn gacma dheere nin gacmihiisa ay dheeraayeen oo ay dadku dhihi jireen gacma dheere ayaa marka fadhiya meesha faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo ama anasiita ma hilmaantay am qusirat mise waa la gaabiyey salaadda ma la gaabiyo waxyimaa kugu soo degintaa salaada ku jirtay afaraan ogayn ma sawaad hilmaantay buu yidhi labadaa wax kama dhexeeyaan faqaala rasuulku wuxuu dhahay lam ans walam taqs mana la gaabinin mana hilmaamin buu dhahay sal alla alay wasalam waasay la tahay waxay la tahay nebigu inuu afar dujiye dadka sal allahu calayh wasalam mana hilmaamin buu yidhi mana la gaabinin faqaala wuxuu dhahay nacam khutbaha qaarkood bala qad nasiita waad ilowday marka hadday saas tahay oo aan wax la gaabinin adagana ay kula tahay inaadan hilmaamin idan waxay tihi waa tilmaantay fasallaa rakcatayni laba rakcadood buu dujiyey nebiga uma sallaa kadib uu salaamo noqsaday uma kabbara haddana wuu kibaartay fasajada midla sujuudihi sujuuddiisii oo kale ayuu sujuuday aw atwal ama mid ka dheer uma intaa kadib rafaca ra'sahu madaxiisii buu kasoo soo kor qaaday sujuudi wa kabbara wuu kibaartay muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaariy bukhaari ayaa lafdiga iskale wa fii riwaaya limuslim salaatu lcasri bay ahayd tii hore shaki bay gelisay labada salaad galbood mid ka mid ah laakiin middaan way qeexdayo waxay tihi salaad casireed bay markaa ahayd wali abi daawuud waxaa u sugnaa qaala inuu rasuulku yidhi asadaqadulyadayn dulyadayn runtiis miya gacma dheer suu sheegaya run miya macnaa markii dulyadayn gacma dheer uu nebigu arrintaa u sheegay wuxuu ka xaqiiqsaday saxaabadii oo wuxuu yidhi dulyadayn gacma dheere ma runtiisa faawmuu waxay u ishaareen ay nacamhaa ishaaray bixiyeen haabay ishaare ahaan ugu dhiibeen saxaabada nebiga eh, wa hiya fi saxiixayn taa waxay ku sugan tahay saxiixaynka laakiin waxay ugu sugan tahay bilafdi ah faqaaluu tii hore way ishaareen madaxay ha u ishaareen laakiin riwaayada kale lafdigeeda waxay ahayd faqaaluu nacam haabay dhaheen macnaha si caddaana bay markaa ugu sheegeen wafii fii riwaayatin lahu werin kale waxay ahayd walam yasjud ma uusan sujuudin nebiga xataa yaqanahu allahu dalika ilaa ilaahay uu yaqiiniye subxaana wa tacaala ilaa ilaahay uu u yaqiiniyey inay xaaladdu sidaa tahay sujuudu sahwi ma uusan samayn rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidku wuxuu tilmaamayaa kii hore aan soo tilmaanay oo kale in qofku haddii wax hilmaamo sujuudu sahwi uu samaynayo laakiin rawaayaddii hore waxaanu soo marnay nebiga intuusan salaama noqsan ka hor yuu sameeyey sujuud sahwiga laakiin meeshaan wuxuu tilmaamayaa markuu salaamo noqsaday kadib inuu markaa sameeyey ku celi wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi salla nabi nebigaa tujiyey dadka sal alla calah wasalam ama tukadayba ixdaa salaatay alcashiyi labada salaad galbood mid ka mid ah ayuu markaa tujiyey nebiga ragcatayn buuna tukaday keliya laba rakcadood uma intaa kabacdi sallama wuu salaamo noqsaday uma kabacdi qaama wuu istaagay ilaa khashabatin qori buu u istaagay iyo tiir oo fii muqadami masjidi masaajidka hordhiciisa ahaaday meesha muqadamkee soo horaysa masaajidka ayuu markaa yiilay fawadaca wuu saaro wuu dejiyey yaddahu gacantiisa calayha qorigii korkiisa wa fi lqowmi qoomkana abuubakar iyo wa cumar baa ahaadeenoo fahaaba way ka haybaysteen nebiga way ku dhici waayeen inay nebiga la hadlaan hayba darteed an yukallimaahu inay la hadlaan wa kharaja saracaan annaasi wa kharaja saracaanu nnaasi degdegayaashii dadka iyo kuwii degdegaayay ayaa ka baxay albaabka masaajidka faqaaluu ayagoo dhahaya qusirat asalaa ama qusirat asalaa ma salaaddii baa la gaabiyey salaadii ayaa la gaabiyey ama salaadii miyaa la gaabiyey ayagoo dhahayay baxeen warajulu ninna waa joogay yadcuuhu uu ugu yeeri jiray annabiyu sala allahu calayh wasalam dalyadayni gacma dheere miduu nebigu dhihi jiray oo gacmihiisa dheeraad darteed ay dadku dhihi jireen dulyadayn faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah anasiita am qusirat ma hilmaantay mase waa la gaabiyey faqaala rasuulku wuxuu dhahay lam ansa mana hilmaamin walam tuqsar mana la gaabinin wax waxyi oo soo degoo laba rakaca laga dhigay ma jiro anigana say ila tahay afartiina tukaday waayo macnaha oo eh, ma hilmaamin faqaala wuxuu yidhi bala ama faqaala wuxuu dhahay nacam qad nasiita hadday hadday saas tahay waad hilmaantay fasallaa wuu tukaday nebiga rakcatayn labadii rakacade ee dhinnayd uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday intuusan sujuudu sahwi samayn uma kabbara markaasuu allahu akbar yidhi fasajada midla sujuudihi sujuuddiisii oo kale ayuu sujuuday aw atwal ama mid ka dheer uma rafaca ra'sa wakabbar muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaari wa fii riwaaya limuslim salaatu lcasri bay ahay waliabi daawuud faqaala rasuulku wuxuu dhahay asadaqa dulyadayn dulyadayn runtii miya ma run sheegay markaysaa uu nebigu saa yidhi fa awma'uu way u ishaareen saxaabadii ay nacam haday u ishaareen macnaha wa hiya fi saxiixayn bay ku sugan tahay laakiin bilafdi faqaalu waxay dhaheen haabay markaa yidhaahdeen wa fii riwaayatin lahu walam yasjud ma uusan sujuudin xataa yaqanahu allahu dalika qaybtaa dambe riwaayadaa dambee tilmaamaysa xataa amaa inta hore waa saxiixo wuxuu tilmaamayaa qofku haddii arrintaas oo kale ay qabsato inuu sujuudu sahwi la yimaado wa can cimraan bin xusayn radi allah canhu ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalam ayaa sallaa tujiyey bihim saxaabadii ama ayaga fasaha wuu sahwiyey fasajada sajadatayn laba sujuudood ayuu sujuuday uma kabacdi tashahada waa tashahuday uma markaasuu haddana salaamo nafsaday rawaahu abu daa'uud iyo tirmidiy wa xasanahu waa xasaniyo wanaajiya walxaakimna wuu wariyo saxaxa wuu saxiix yeelay xadiidku hadduu sugnaan lahaa wuxuu tilmaamahayey inuu nebigu sala allahu calayh wasalam sujuud sahwi sameeyey ka bacdi tashahuda dhaa ahriyey laakiin xadiisku waa daciif waliwashaado asaga keligii wax la wadaagaa markaa ma jire wuxuu tilmaamay nebiga sala allahu calayh wasalam sallaa bihim inuu dujiyey fasahaa warkaasuu sahwiyey fasajada sajdatayn uma tashahada kadibna wuu tashahuday uma sallama wuu salaama nuqsada abu daawuud tirmidi xasan waaye buu yidhi xaakim saxiix waaye buu yidhi laakiin intaa waa cagsigeedu xadiisku waa xadiis markaa daciif ah wa can abi saciidin alqudri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa shakka axadukum axadkiin hadduu shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeedaasoo ku jira falam yadri uu kala ogaan waayo kam salla meeqaa tukatay way dhacdaa marka gobol ka mid ah adoo tukanayad waxaad ka shakinaysaa saddex rakaca maa tukatay mase afar laba mase hal shuquligan adduunka iyo mashaakilkan faraha badan iyo naftii oon la xakamayn karin iyo waswaaskii shaydaan oo kuusii dheer iyo wixii oo dhan baa intaysu kaa yimaadaan ayaa waxaad kala fahmi weynaysaa meeqaad salaad tukatay markaasuu rasuulku yidhi idaa shakka axadukum axadkiin hadduu shakiyo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falam yadri uu kala garan waaye kam sallaa meeqaa tukatay aalaaan ma saddexa am arbacan mase waa afar meesha hadday gaarto macnaha tiradaa keliya ma aha ma laba mase hal ma saddexa mase waa afar ma laba mase waa saddex say noqotaba falyarax ha tuuro ashak shakiga tuur marka hore shakiga ka bixi meesha walyadi ha bineeyo ha ku dhisa calaa mastayqan wixii u yaqiinsan asaga haddii saddex maa tukatay mase afar lagu kala shakiyo maxaa shaki ah afar waa shaki ah maxaa yaqiin ah saddexbaa yaqiin ah haddii hal maa tukatay masallaba isku qabtana labaa shaki ah labadaa tuuraysa halka waa yaqiin oo waa hubtaa ma afaraa tukatay mase shan shantaa yaqiin ah maxaana shaki ah afartaa yaqiin ah mar walba tan yar ayaa yaqiin ah ta badanee shakiga ku jirana waa midda shakiga ah marka tuur midda shakiga ku jiro falyatrax ha tuuro ashak waliya ha bineeyo ha dhiso oo salaadiisa ha ku binaysto calaa mastayqana wixii markaa yaqiin ah ee u yaqiinsan uma intaa kabid kadibna yasjudu ha sujuudo sajadatayn laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo noqsan ka hor intaasaa samaynaysaa taasaa daawona loogaga dhigay fa in kaana sallaa khamsan haddii uu tukaday oo ay shan noqoto matal waxaad ku jakisay afar maa tukatay mase saddex afar bayna ahayd saddexdii baa soo qaadatay tii aad ku dartaa shan noqotay maxay noqonaysaa shafacna lahu shafci bay u noqonaysaa salaadiisii labadaa sujuudeed ee uu sameeyey ayaa u dheelitiraysaa salaadahu wa in kaana sallaa tamaaman haddiise tamaam ay markaa noqoto kaanataa waxay ahaanayaan tarkiiman sandullayn yeeli shaydaan u noqonaysaa ilaasaa waxaan ka dambeeyey adigana waad sandullayso sujuud buu ugu necb yahay sujuudii sujuudiaad markaa samaysay mar allaala markuu saa kuu simbirrixiyey adigana dhinac kala aad kuga keentayo wixii u necbanabaad samaysay marka tarkiib bay markaa u noqonaysaa sambuurayn iyo sandulayn iyo dullayn bay shaytaanku markaa u tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariya weli sujuudu sahwiga ayuu markaa noo tilmaamaya wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala sallaa rasuulu ullahi rasuulkii allaa tukaday sala allahu calayhi wasalam falammaa sallam markuu salaamo noqsaday qiila waxaa loo yidhi lahu rasuulka yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow axadaa fi salaati shay ma salaada gudaheeda wax soo cusboonaaday ayadoo salaadii lagu jiro miya wax yimaadeenoo soo xadaay qaala wuxuu yidhi wamaa daaka maxaa dhacay maxaa ka wadiin qaaluu waxay dhan sallayta kada saabaad tukatay ama waa nusqaamiyey ama uu siyaabiyey nebiga markaasay dhaheen see wax u jiraan rasuulkii allahuma inta salaada lagu jiray axadaa fi salaati shay ma shay baa salaada dhexdeeda ku soo diriyey qaala wuxuu yidhi wamaa daak maxaa waaye ka qaaluu sallayta kada qaala in wuxuu yidhi raawigii faannaa rijlayhi lugihiisuu nebigu isku duway marka wastaqbala alqibla qibladiinna wuu qaabilay wasajada sajadatayn laba sujuudood ayuu sujuuday uma sallama kadibna wuu salaamo noqsaday uma intaa ka bacdi aqbala wuu soo qaabilay calaynaa korkeenna biwajhihi wejigiisii qiimaha badnaa ee shariifka ahaa buu nebiguna la soo qaabilay sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innahu sha'niya low xadaa hadday ku soo dirin lahayd ay ku soo cusboonaan lahayd fi salaati salaada gudaheeda shay-un shay uu imaan lahaa amba'tukum bihi waa idiin sheegi lahaa macnaa idinka qarin lahaa wamaa huwa cala alqaybi bidaniin nebiga qaybka daniin maaha mid ku bakhiila waa u sheegaa wax allaalla wixii waxyi ah ee loo soo dejiyo ilaahayna markaa uu u soo tebiyo innahu low xadaa fi salaa hadday ku soo dirin lahayd ay ku soo cusboonaan lahayd salaada gudaheeda shayun un amba'tukum waan idiin warrami lahaa bihi shayga walaakiinse innamaa ana anigu basharun bani aadam baan ahay ansaa waan iloobaa kamaa tansawn saad u ilowdaan oo kale faidaa nasiibtu haddaan hilmaamase fadakiruunii isoo xasuusiyo buu dhahay nebiga sal اllahu calayh wasalam haddaan iloobo fadakiruunii ixusuusiya ibaraarujiya waidaa shaka hadduu shakiyo axadukum midkiin fii salaatihi salaadiisa uu ku dhex shakiyana falyataxara ha u qasdo asawaaba sida sawaabta ah sida aan shakiga ku jirin macnaha ta soo marnoo kale sida sawaabtee toosan ha u qasdo fal yutima calayhi hana taam yeelo wixii shaki ah ee sawaab uusan u arkinna hadday wax dhiman yihiin ha soo taam yeelo uma liyasjud kadibna ha sujuudo sajadatayn laba sujuudood muttafaqun calayhi sidaa sameeya buu dhahay nebiga sal allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulku inuu maalin tujiye saxaabada sallaa rasuulu rasuulkii allaa tukaday falammaa sallama markuu salaamo noqsaday qiila lahu waxaa loo yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow axadafa ma waxaa ku soo dirriyey oo ku soo cusboonaaday oo kuu yimid fi salaati salaada gudaheeda intaad ku jirtay shay un shay qaala wuxuu yidhi wamaa daaka maxaa waaye qaaluu waxay dheen sallayta kadaa baa tukatay qaala fahanaa rijlay lugihiisa ayuu nebigs macnaha qofku markuu tukanayo sow lugihiisa isugu doo isugu hagaajiyo wastaqbala alqibla qibladiina wuu qaabilay wasajada sajadatayn ayuu markaa sujuuday uma sallama wuu salaamo noqsaday markuu sujuudu sahwigii sameeyey kadib uma aqbala calayna wuxuu nala soo qaabilay dusheenna biwajhi wajigiisa faqaala wuxuu yidhi innahu low xadaa fi salaad shay haddii salaada gudaheeda ay wax imaan lahaayeen amba'tukum bihi waan idin warami lahaa walaakiinse innamaa ana basharun bashar baan ahay rasuulku wuxuu caddaynayaa inuu bani aadam yahay qur'aankuna waa caddeeyey qul innamaa ana basharun milukum yuuxa waxaad dhahdaa bani aadam idinkoo kalaan ahay laakiin waxaan idin dheerahay waa la ii waxyoodaa aniga nebi baa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala qiimo gooni ah iyo sharaf gooni ah buu ilaahay rasuulka siiyey oo inta kale aan lahayn laakiin xagga bani aadamnimada xanuunka geerida ilowshaha waxyaabaha la midka ah baahida bani aadamku markaa kala mid yahay maxaan idin dheer ahay yuuxaa ilaya waa la ii waxyoodaa idinka laakiin laydinma waxyoodo xaaladaasaa la tilmaamayaa ana basharun ansaa kamaa tansawn saad u hilmaantaan baan u iloobaa ee faidaa nasiitu haddaan hilmaamo fadakiruunii isoo xasuusiya ibaraarujiya waidaa shaka axadakum fii salaatihi axadkiin hadduu salaadiisa ku dhex shakiyana falyataxara sawaab sida sawaabtee toosan ee saxa uu leeyahay hau qastoo ha ku socdo falyutima calayhi dushiisana ha taam yeelo uma liyasjud sajadatayn laba sujuudoodna ha sujuudo laba sujuudood ha sujuudo muttafaqun calayh wa fii riwaayati lilbukhaariy waxay ahayd falyutima ha taam yeela intii shakiga uu tuuray umma intaa kadibna yusallim ha salaamo noqsado umma yasjud haddana markaa ha sujuudo walimuslim waxaa u sugnaa ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam sajada wuu sujuuday sajdatay sahwi labadii sujuud ee sahwiga bacda asalaami iyo walkalaami hadalkii iyo salaamo nuqsigii kadib saan xadiiska soo marnoo isdhaafsadeen dulyadayn ma hilmaantay maya ma hilmaamin see xaalku yahay ma runtiiba macnaha xadiidkii aan soo marnay saxiixa oo kale haddii xaaladaasoo kale ay dhacdo hadalladaana ay soo galaan gadaalna wax laga taam yeelo salaad wax dhibaataa gaarsiin mayso wax dhibaataa markaa gaarsiinaysee waa maslaxad salaada ku jirtaa saasaa marka la tilmaamaya rasuulka iidan wuxuu noo tilmaamayaa haddii shaydaanna simbirrixiyo inaan xaaladaa ku dadaalno meel kastoo ciriiri nooga yimaada makhrij baana loogaga furayaa daawadeedana markaa waa nala siinayaa nebiyada ilowsha ay iloobeen ama rasuulku ilowshaha uu iloobay salaada nimco weyn baa noogu jirtaa sababtu waxay tahay haddii nebiga sala allahu calayhi wasalam xaaladan intay ka dhicin aysan ka dhici lahayn daawadaanna uusan keeni lahayn xaggee iska qaban lahayn noqdeen hadda annagoo dhammaan maalinka salaad la oo maalin walba qofku wax sahwinaayo oo maalin walba imaamku uu qaldaayo oo maalin walba dhibaato imaanayso daaway markaa noo noqotay rasuulka sal allahu calayh wasalam xaaladan inay qabsatay ku dhacdo waa nimco aad iyo aad markaa u weyn waayo sidii uu fuliyey ee uu sameeyey yaan annagu haddana markaa maraynaa teeda kale hadduusan sahwin lahayno annagu aan sahwayno welwal badan baa nagu jiri lahaa laakiin hadda waxaan dareemaynaa rasuulka sala allahu calayh wasalam inay xaaladaanna ka dhacday xaaladaanna lagu cilaajiyoo lagu daaweeyey anagana daawada marka aan marno marka waa shay aad iy aad u qiimo badan weli axmed iyo waabi daawuud iyo wاnasaa'i min xadiidi cabdullaahi bni jacfar marfuucan kor loogu qaaday man shaka qofkii shakiya fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacdamaa yusallim markuu salaamo noqsado kadib wasaxa ibnu khusayma xadiiska saxiix yeelay buu yidhi laakiin xadiiska nee qaybtan ah ama man shakka fii salaatihi darajo daciifa ayuu markaa ku yimid asaga xagga macnaha marka la fiiriyase axaadiistii hadda aanu soo tilmaanay ayuu markaa tilmaamayaa marka labada xaladba way bannaan tahay in sujuudu sahwiga la sameeyo intaan la salaamo noqsanin ka hor iyo in la sameeyo markii la salaamo noqsada kadibna labada xaaladba rasuulku wuu sameeyey sala allahu calayh wasalam qaaraa kala qaadqaado waxay leeyihin haddii ziyaado ay tahayna waxaa la samaynayaa qabla ee salaata ka hor macnaha waxay u kala qaad qaadayaan haddii ziyaadihii nusqaan ay tahay oo ay leeyihiin tanna waxaa loogu talagalay qabla salaam tanna waxaa loogu talagalay bacda salaam laakiin rasuulka labadaba waa uu sameeyey sal اllahu calayh wasalam wacan ilmugiira ibni shucb radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa shaka axadukum axadkiin hadduu shakiyo oo faqaama uu istaaga fi rakcatayni labada rakcadood dhexdooda booskii adtixiyaad shakiyey meeshii atixiyaadka la fadhiisan lahaa ayuu imaamkii kacay ama qofkii tukanayay oo faqaama fi rakcatayn oo fastatamma qaa'ima uu ku sugnaaday istaagii macnaha uu wada kaco asagoo dhan uu taam ku noqdo waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin in istaag wax lagu magacaabo taam uu ku noqday falyamdi ha iska wato salaadiisa subxaan allah subxaana allah weligood ha dhaarmaamumid mar haddaad istaagto ood ka baxda booskan warkoodaa yeeli sii wada salaadaada walyasjud hal sujuuda sajdatayn laba sujuudood waidaa lam yastatim hadduusan taan ku noqonin qaa'iman istaaga wuu hinqan rabaa maamuumiintii baa ku aragtay subxaan allah baa lagu yidhi waa inaad fadhiisataa haddii qaam istaaga uusan taan ku noqoninna falyajlis ha haddii lagu baraarujiyan ama aad ilowda walaa sahwa calayhi sahwina dushiisa ma ahaanin rawaahu abu daawuud ayaa xadiid ka wariyey wabnu maajah waddaaru qudniy wallafdu lahu lafdiga daaru qudni baa iska leh bisanadin daciif buu yidhi ibnu xajar laakiin xadiisku waa saxiix wuxuuse tilmaamayaa qofku mar allaala markuu atixiyaadka booskiisa la gaaro oo anna rasuul اllahi sal اlla alيh wasalam qaal idaa shaka axadukum axadkiin hadduu shakiyo oo faqaama uu istaaga fi rakcatayni labadii rakcadood waa booskii atixiyaadka la fadhiisan lahaa ayuu kacay oo fastatama qaa'iman istaaguu ku sugnaado qale waxay yidhahdeen markuu qofku soo kaco hadduu u bato dhanka istaaga xataa yuusan weli istaagin marka waa yuusan weli istaagin macnaha wuu istaagayaa haddii la baraarujiyo hadduu xasuustana ama haddii weli uusan kicin oo rabo inuu kaco intuu in yar hinqaday soo xasuusto marka wuu noqonayaa laakiin xadiiska fastatamma qaa'iman marka la leeyahay waa istaag qof taam ku noqday oo istaag ku sugnaaday falyamdi ha iska sii wata salaadiisa ha soo noqonin waliyasjud sajdatayn atixiyaadka uu ka tegayna booskiisa laba sujuud oo sahwi ah ha ku bedelo wain lam yastatima qaa'iman hadduusan istaagga uusan taam ku noqonin uusan weli aad u kicinna falyajlis walaa sahwa calayh rawaahu abu daawuud wabnu maaja waddaaru qudniy wallafdu lahu bisanadin daciif laakiin waxaan soo tilmaannay in xadiidku uu yahay xadiis markaa saxiixa wacan cumar radi allahu canh can الnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa calaa man khalfa alimaami qofka imaam gadaashii ku tukanaya korkiisa sahwun sahwi ma ahaanin sahwi lama imaanaya fain saha alimaamu imaamku hadduu sahwiyana facalayhi imaamka korkiisa sahwigu waa aaday iyo calaa man khalfahu inta ka dambaysaba iyo inta markaa ka dambaysa rawaahu lbazaar wاlbayhaqiyu bisanadin daciifin xadiisku waa xadiis daciif laakiin macnaa uu tilmaamayo wuxuu tilmaamayaa imaam baa ku hogaaminaya oo imaam baad ku gadaal tukanaysaa waad sahwiday adigii gadaal tukanaya wax la imaanaysa ma ma la imaanaysid imaamkaa maahane haddiise imaam ku sahwiyo adiguna aadan sahwinin imaamka hadduu sahwiyo facalayhi wa calaa man khalfahu asagana waa laga rabaa inta gadaashiisa ku tukanaysana marka waa laga rabaa ama haddii imaamku hogaaminayo amuu imaamku amuu imaamku sacan yahayo adi aad khalad ku jirtaa iyo amaad sahwiday iyo amaad wax hilmaantay sujuud sahwi keligaa la imow iyo xaalada noocaas markaa ma jirto oo qofku markuu imaam hogaaminayo imaamkaasuu ku dayanayaa waana noo imaan doontaa baab dhanoo imaamnimada markaa noo tilmaamaysa waxaana loo sameeyey liyu'tama bihi in lagu daydo hadduu rukuuca rukuuca hadduu sujuuda sujuuda samic allah hadduu dhao rabbana walka alxamdu dhaha xaaladaasaa markaa noo imaan doonta wa can thawbaan radia allahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi likulli sahwin sahwi dhammaantii sajadataani laba sujuudood buu leeyahay bacdama yusallim markuu qofku salaamo noqsado kadib rawaahu abu daawuud wabnu maaja bisanadin daciifa sagana laakiin xadiidka daciifnimada lagu tilmaamay wuxuu helayaa shawaahid kaloo taageertoo kor intay u soo qaado ilaa darajo xasan soo gaarsiisaa marka xadiidku xadiis xasan wuu markaa noqonayaa qofkas sahwi dhammaantii oo la sahwiye qofka likulli sahwin sahwiye ilowsho dhammaanteed sajadataan bay leedahay laba sujuudood bacdamaa yusallim mar kale salaama noqsada kadib haddaan la salaama noqsaninna waa soo tilmaannay ayadana wacan abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuuhi sajadnaa waan sujuudnay maca rasuuli rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam fii ida asamaa nshaqad iyo aqra bismi rabbik rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey suuradahan waxaa ku jira aayado tilmaamaya in la sujuudo sidaa darteed ayaa meesha waxaan uga baxnay sujuuddii sahwiga waxaanu gelaynaa sujuudu tilaab waa aayadaha gobolka midee sujuuda ishaara qofka akrinaya marka uu soo maro inuu markaa sujuudo abu hurayra wuxuu leeyahay ama abi hurayra waan la sujuudnay rasuulka micigiisa sal اllahu calayh wasalam ida samaa'u shaqadna waan kula sujuudnay iqra bismi rabbika aladii khalaqna waan kula sujuudnay rasuulka sal اllahu calayh wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi sood suuradda lagu magacaabo laysad ma aha min cazaa'imi sujuud sujuudaha casaa'imta ahee la gooyey ee la adkeeyey ma aha waqad ra'aytu waanse arkay rasuula allahi rasuulkii ilaahay sal اllahu calayh wasalam oo yasjudu fiiha ku sujuudaya sood markuu rasuulku akhrinaya qisadii nebi daawuudna uu soo maray calayhi اsalaam ilan daawuud ilaahay kitaabkuu ku ammaanay subxaana wa tacaala addoonkeenii daawuud ah xus buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala ama wahal ataaka nabaqe wuxuu ilaahay tilmaamay daawuud markuu ka hadlaayey dal ayd buu ah nin xoog u saaxiiba innahu awaab buuriyey waxyaabo badan baa ilaahay u saqiray subxaana wa tacaala markaasuu rabbi tilmaamay waxaanu siinay xikmad waxaan siinay fasla alkhitaab ee wahal ataaka naba'u lkhasmi id lmixraab mixraabkaa loo soo koray wacilaadaan xilli waxaa jirta aan loo gelin markaasaa asagoo mixraabkiisii isaga jira yuu arkay laba nin oo u soo dhacday laba nin oo markaa hor joogtaba ittasawaruu lmixraab iddahaluu calaa daawuuda fafazica minhu oo argagaxay waa cabsaday qaaluu laa taqaf bay dheh marka waa dejiyeen qaaluu laa taqaf khasmaani labadoodiisaan nahay baqaa bacdunaa calaa bacd qaarkeen baa qaar kale ku xadgudbay waxaan rabnaa inaadna kala garsoorto ilcakin buu ahaa dadkuu markaa kala xukmin jiray baqaa bacdunaa calaa bacdin faxkum baynanaa nagu dheh xukmi xaq iyo cadaalad walaa tushqit ha iilanin gabadha samayn wahdinaa ilaa sawaa'i sabiil doodii furteen mid baa hadlay oo dhahay ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacja kani walaalkay waayo sagaal iyo sagaashan sabeen buu leeyahay waliya nacjatun waaxid anna hal isii buu ilahay marka adi hal keliyaad haysataaye haddii koolaad aad hesho toosbicaad aad hesho weli boqol muu dhowd marka ani igu biiri buu dhaha halkaa si aan kaamil ay igu noqoto boqolka facazzani fi lqidaab doodin waa iga adkaaday daawuud markii intaa la yidhi buu dhahay laqad dalamaka bisu'aali naxjatika waa ku dulmiyey naxajadii iyo sabayntii iyo waxartii uu sii ku yidhi yuu kugu dulmiyey laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajihi wa ina kaiira min alkhulaطaa la yabqii bacduhum calaa bacd sida maanta taalada dadka dadka wax isku darsadaa qaarkood qaar kaluu dulmiyaa buu dhahay way isdulmiyaan laba wax isku darsatoo nabad ku kala tagtay qalla yujad waa kunkiiba hal ama milyankiiba hal dheh laba qofood kastoo suuq ku wadaagtaa tukaad isla furataa wax wadaagtaa ilaa subxaana wa kitaab wuxuu ku tilmaamayaa la yabqii bacduhum calaa bacd ila aladiina aamanuu wa saalixaat inta ilaahay rumayso camal fiican la timaada maahane wa qaliilun maahum wayelyin buu leela subxaana wa tacaala soo raaraadiye maalin walba dood baa taala lacagaan ku darsada way dhacay lacagaan ku darsada saanay noqotay lacagaan ku darsada saanu yeelay ilaa in yar maahana buu dhaha ila subxaana wa tacaala meesha maxaa maqan marka iimaan iyo camal saalix ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat labadaa haddii la helo wax isqiyaanahay ma laakiin qof camal saalix aan haysanin oo maskaxdiisaba ku jirto see dhacdaa kastaan maalin kasta waa la faa'iidaa waa la faa'iidaa wax lee bataa majaxaadi hal mar waxyaaba u soo deji duuma keena hal maalin buu kule waxa aad adeeg doon intaad adeeg ku maqan lol wix dhawaada dhacay yaa dhaacasaa dhacay saa darteed ba waxaa la rabaa qofka muslimka inuu xoolaha intuu iska ilaalin karo waa ad isaga ilaaliyo marka nebi daawuud calayhi salaam xaaladaasaa qabsatay wa qaliilun maaha wadanna daawuudu annamaa fatannaah uu ogaaday marka inuu fidno in imtixaan uu ku dhacay fastakfara rabbahu wakhara raakican waanaab istiqfaar buu weydiistay markaasuu dhacay faqara raakican waanaab marka nebiga sal اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaanu u sujuudaynaa bacdamaa ilaah uu tilmaamay daawuudna uu ka mid yahay dadka rasuulkul amray inuu ku daydo dalika aladii hadaahum allah fabihudaahu muqtadi ku dayaaldhaa ilah subxaana wa tacala kitaabkuu ku tilmaamay marka ibni cabbaas wuxuu tilmaamayaa suuradda saad lagu magacaabo laysat min cazaa'im cazaa'imta waxyaabaha sunnada la gooye la adkeeyey ma aha ee sujuudda waqad ra'aytu rasuula allah rasuulkii allaan arkay yasjudu fiiha ku sujuudaaya rawa ibn cabaas waaye ana nabiya sal اllahu calayh wasalam sajada wuu sujuuday binnajmi rawahu lbukhaariyu wannajmi idaa hawaa maa dalla saaxibakum wamaa rawa suuraddaa markuu akhrinayay gebagabadiina uu soo gaaray rasuulku waa sujuuday sal اllahu calayh wasalam sujuuddan waxaa la tilmaamaa inay maka ka dhacday waxa sujuudayna ay mushrikiintii iyo gaaladii iyo muslimiintii kulli ay markaa ahaayeen dhammaan waa la wada daatay markuu rasuulku akhriyey waxyaaba waxaa jira la tilmaamoo la leeyahay markuu rasuulku soo gaaray afara'aytum allata waalcuza manaata aaliaa اlukhra yaa waxay dhagahoodii qabteen inuu ku daray qiraa'adii waa mataqaana ilaahyada rajaynaya shafaacadooda raniiq waaye oo sarsareeya shafaacadoodana waa la rajaynayaa laakiin wax ka jiraa markaa malaha waa jira malaha maxaa sujuudiyey way baeen maxaa sujuudiyey qur'aanka mucjisnimadiisa jubayrilmuncim waan soo marnay rasuulkaan arkay oo maqhrib ku dujinaya waqtoog saa darteed laabteeda waa mushrik laabteeda waxay sirtay buri inay duusho ayadoo dhanba wadnayga inay bannaanka u soo baxaan marka qur'aanka mucjizo gooni ah waay hal oday baa jiray oo intuu cintoobe ciid soo qaatay wejiga saartudha taasaa iiga filan markii dambe wuxuu dhaha waxaan isagoo gaalnimo lagu dilay ama ku dhintay saa darteed nebiga ku sujuuday binajmi rawaahu lbukhaariyo wa can zayd ibnu haabit radi allaahu canhu qaala qara'tu cala اnabi nebiga dushiisaan ku akhriyey annajm wa suurat اnnajmi falam yasjud fiiha manuusan ku sujuudin muttafaqun calayhi inaan la sujuudaynin macnaha ma aha wala sujuuda laakiin waxay noo tilmaamaysaa mar goolkana haddii laga taga dhibanaysa markaa lahay waa lagu sujuudi karaa laakiin waajib ma aha haddaad iska dhaaftoodan ku sujuudin ninka lagu magacaabo zayd ibnu haabit wuxuu yidhi nebiga dushiisaan ku akhriyayo najmi falam yasjud fiiha manuusan sujuudan muttafaqun calayhi maxaad u sujuudi weyse markii la yidhina zayd ayaa qaari'eennii ama imaamkeennii ahaa saa darteed asaguna ma sujuudin imaam markuu ku dujinayo oo suurad uu akhriyo sujuud ku jirtaa hadduusan sujuudin adiguma sujuudaysid wayna noo imaan doontaa cumar radia allahu canhu xadiidkiisa oo tilmaamaya in laga tegi karo sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa inuu eh, zayd ibnu haabit rasuulku uu ku dul akhriyo wanajmi falam yasjud fiiha maluusan ku sujuudin muttafaqun calayh wacan khaalid ibnu macdaan khaalid ibnu macdaan waa nin taabici ah qaala wuxuu yidhi fudilat waxaa lagu fadilay suurat اlxaj bisajdatay laba sujuudood rawaahu abu daawuud ayaa fi lmaraasil maraasil ku wariyey xadiidku waa mursalo ninkan waa taabici saa darteed xadiisku wuxuu noqonayaa xadiis daciif ah wa axmed iyo tirmidiyun ayaguna way wariyeen mawsuula asagoo mawsuul oo xadiidka xiriira oo mursal ahayn min xadiidi cuqbat bni caamir wazaada wuxuu ku siyaadiyey faman lam yasjudhumaa qofkan ku sujuudaynin labadaa sujuudood falaa yaqra'haa yuusan aqrinin wasanadahu daciif sidoo kale asagana waa daciif kale marka eh, eh, suuratu eh, xaj laba meel oo sujuud baa ku jirta ta koowaad aad iyo aad bay isugu waafaqsan yihiin fuqahada marka xadiiskan iyo ka kale iyo riwaayaddaa dambe axmed iyo tirmidi mansuur ay yidhaahdeen asagana waa daciif kaa kale ee ee khaalid ibnu macdaanna asagana waa sidoo kale wa can cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ya ayuha annaasu dadow innamaa namuru bisujuud sujuud baanu maraynaa aayad sujuudaan maraynaa faman sajada qofkii sujuuda faqad asaaba waa asiibay sunnadii buu markaa asiibay waman lam yasjud qofkaan sujuudinna falaa ifma calayhi wax dembi korkiisa ma aha wax dembi ah korkiisa ma ahaanin rawaahu wa fiihi waxaa ku sugnaa allaha ilaahay lam yafrid sujuud sujuuda ina allaha ilaahay lam yafrid lam yafrid الsujuuda ilaa an nashaau inaan doonno ma ahani waawa fi lmowqif uu asaguna ku sugan yahay oo wuxuu tilmaamayaa sidii xadiidkii zayd ibnu haabit oo kale aan soo marnay sujuuda tilaawada inaysan waajib markaa ahayn in la sujuudo aad aad bay u fiican tahay qof allaala qofkii aan sujuudinna waxba korkiisa ma aha cumar wilkhud buu akhrinayay baa layidhi markaasuu aayad sujuuda soo maray markaasuu dhahay innaa namuru innaa namuru waxaanu maraynaa bisujuud aayad sujuud ayaan maraynaa haddii aan akhrina waan iska gudbaynaa faman sajada qofkii sujuuda faqad asaaba wuu asiibay waa nimco iyo wanaag waman lam yasjud falaa ifma calayh rawaahu lbukhaariyuna wafiihi ina allaha lam yafrid الsujuud ila nashaa wahuwa fi lmowt wacan ibni cumar radi allahu canhuma kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaa buu yidhi yaqra'u mid akhriya calaynaa korkeena alqur'aana qur'aankuu nagu akhrinayay faidaa mara hadduu soo maro bisajdati aayad sujuudeedna kabbar wasajada wasajadnaa macahu allahu akbar intuu yidhaahdo ayuu sujuudi jiray anaguna micigiisaa la sujuudi jirnay rawaahu abu daawuud bisanad buu ku wariyey fiihi liin liin uu ku jiro waa daciif ula jeedaa sanad aad u jilcan buu markaa ku wariyey xadiidka yaqra'u calayna alqur'aan faidaa mara bisajda kabbara kabbaradaasa daciifa baa la yidhaahdaa oo allahu akbar mousan dhihi jirin ee xadiidku waxa waaye yaqra'u calayna alqur'aan faidaa mara bisujuud wasajad wasajadnaa macahu ou sujuudo annaguna waa la sujuudi jirnay sujuudda markaa waa la aadi jirnay rawaahu abu daawuud bisanadin fiihi liinta marka waa kabbarada intaa kale laakiin axaadiis kaloo tilmaamaysaa jirta wa can abi bakrata radia allahu canh ana anabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa intaan waxaan uga baxnay sujuudu tilaawa waxaanu gelaynaa sujuudi shukriga kaana idaa jaaa kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa jaa'ahu hadduu u yimaado amrun amar amarkaasoo amar hadduu u yimaado rasuulka sal alla calayh wasalam amarkaasoo yasuruhu farxad gelinaya arrin cajiib badanoo aad ku faraxdo khara saajidan lilaahi sujuud buu ula dhici jiray ilahay dartii subxaana wa tacaala mar allaala marka laguu bishaareeyo mar allaala marka waxaadan filanayn oo khayr ah kuu yimaado arin baa kaa cuslaato kaa cuslaato waa quusatay kadib baa subaxii dambinta albaabka lagu soo garaaca lagu yidhi arintaadii way kuu fudaato way kuu dhammaadeen ilaah loo shugriya subxaana wa tacaala sujuud baa loo dhaca oo ilaahay baa lagu shukriyaa subxaana wa tacaala xataa kacab ibni maalik waad aragteen markii konton maalmood laga aamusnaa habeenkii kontonaad waxaan ku tukaday buu yidhi guri korkiisa markaa salaada subax laga baxo iska fadhiyon ilaahay xusaayo yaan maqlay yaa kacab ibni maalik abshir faqarartu saajidan sujuudaan la dhacay buu sujuud ayaan la dhacay sacbis iyo carabdhow iyo alalaasaan naqaanaa lama baahno maxaa la rabaa ilaah in lagu mahdiya subxaana wa tacaala in rabbi la xasuusto subxaana wa tacaala waxa noogu fiican hadda oo aad ugu farxna maxaa waay waa lagu soo dhejiye sooma taasaa waxyaabaha ugu fiican oo wada taasaa sujuud laga lagula qaadkami marka waxaa la tilmaamayaa qofka mar allaala marka arrin farxad gelisaa ilaahay ugu bishaaray subxaana wa tacaala ama u firiyo inuu ilaahay ugu shukriyo kaana idaa jaa'ahu amru amar hadduu u yimaado amarkaasoo yasuruhu farxad gelinaya nebiga oo ku farxaya khara wuu dhacayay saajidan lilah sujuud buu la dhacayay ilaahay dartii rawaahu lhamsa ila nasaa'iyo xadiidku waa xadiisku camalfal mudan ilaa darajo xasanna waa gaaraa saa daraadeed xadiisku waa xadiis xasan ah wa can cabdiraxmaan ibni cawf radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sajada الnabiyu nebiga sujuuday sal اlahu alيh wasalam faaaala sujuuda sujuudiina wuu ku dheeraaday uma intaa ka bacdi rafaca ra'sahu madaxiisuu kor u soo qaaday madaxiisuu kor u soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi inna jibriila jibriila ataanii ii yimid fabasharanii wuu ii bishaareeyey fasajadtu lilaahi ilaahay dartii baan ugu sujuuday allaan u sujuuday shukran shukri baan ilahay ugu sujuuday subxaana wa tacaala rawaahu axmed wasaxaw xaakim baa xadiiska saxiix yeelay laakiin waa looga hor yimido xadiisku wuxuu noqonayaa xadiis daciif ah asagana almuhiim in la sujuudo oo qofku mar allaala marka wax bishaaro ah wax ka farxad geliya waxyaabo khayr badan uu arko inuu ilahay u sujuudo subxaana wa tacaala sujuuddaasaa lagu magacaabaa sujuudi shukriga ilaahay oo lagu shukriyo waxay ka mid tahay waxyaabaha nimcooyinka ilaahay kuu dabro subxaana wa tacaala ma rabtaa nimco lagu sii inay daa'im kuu noqoto shukrigaa lagu dadaalaa lain shakartum la asiidannakum haddaad shukrisaan waan idiin kordhinaa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddiise aad igu kufrisaan nimcadaa laydinka qaada ilaahay cadaabkiisu waa shadiid subxaana wa tacaala shukri maxaa la marka shukri maxaa loola jeedaa shukri xaqiiqa ah oo shukri xaqiiqaa qofka alxamdu alshukru yidhaahdo waa shukri waa ammaan carabka ilaahay aad ka ammaantay subxaana wa tacaala laakiin shukriga dhabtaa waa inaad xibnaha camalka dhalatid diinta oo lagu dhaqmo ayaa la yidhaahdaa shukri camalka fiican ee aad qabataa la yidhaahdaa shukri ilaah markuu reer daawuud tilmaamaya muxuu yidhi icmaluu aala daawuuda shukran macnaha camal buu ka dhigila subxaana wa tacaala reer daawuuday shukri camal qabta macnaha camal la qabtaa shukri la yidhaahdaa nimcadii ilaahay ku siiyey markaad sidii loogu talagalay aad ugu cibaadaysato markaasaad ilahay ku shugtay subxaana wa tacaala indhaa ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala indhuhu waa nimco nimcadii waxaad ku qabanaysaa khayr waxaad ku fiirsanaysaa wanaag waxaad ku soo aadaysaa masaajidka waxaad ku aadaysaa shaqadaada xalaasha ah waxaad ku samaynaysaa meeshii cibaado ah indhihii shukrigoodii waad gudatay laakiin alxamdu ashukr waad dhahaysaa xumaan waa ku fiirsanaysaa alxamdu alshukr waad dhahaysaa indhihii ilaahay ku siiyey waxaad u adeegsanaysaa wax ilaah subxaana watacaala xaaraantinimay aw marka shukrigii icmaluu aala daawuuda shukra caysha maxay tidhi rasuulku intuu qiyaan ku istaago ilaa lugiisu bararaan aan leeya yaa isugu tabcinaysaa maxaa dhibkan irafaadkan isku gelinaysaa dembigaaga soo tii kii hore iyo dambe lagu dhaafay kaala iska seexo muxuu yidhi afalaa akuun cabdan shakuuran sow ma jecli inaan noqdo addoon shukriya shukrigu kama dhigin intuu tusbax qaatay meel fadhiisa aamdshur shukr maantao dhan dhahay muxuu ka dhigay inuu istaagay ilaa lagusu isu barraa rasulka sal alai wasalam markaasuu dhahay yaa caaisha haddii ilaahay dembigayga iiga saamaxay oo lay ilaaliyey anigana ma seexana addoon shukrinaya ma noqonaya miya miyaanan ahaanin addoon shukriya xaaladaasaa marka la tilmaamayaa shukriga lagu sheegaayo inuu yahay camal fiican oo la qabto carabkoo ilaahay laga mahdiyo wax kastoo khayr oo la sameeyo taasaa markaa shukri xaqiiqa ah marka dadka muslimiinta waxaa la leeyahay ilaahay nimcada iyo wanaaguu idin siiyey shukri ku celiya shukri haddii la waay nimcada way baxaysaa in allaal inta shukri jiro nimcada way kuu joogaysaa shakrina waasaan tilmaannay xataa kitaabkaad aragtay qur'aanka ilahay maal buuna siiyey laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aaya jannataan can yamiin wa shimaal laba beer baa la siiyey oo midig iyo bidix ku ah buu yila subxaana wa tacaala kuluu min risqi rabbikum washkuruu lahu baldatun ayiba wa rabbun afuur intaasaa laysugu daray reer saba waxaa la siiyey laba beerood oo shimaal iyo yemiin ku kala taala gabadha waxaa la yidhaahdaa waxa ka baxaya fawaakihda mooska cambaha tufaaxa waxyaabaha kale intay dembiisha madaxa saartay taariikhdu tilmaantaa saasay albaabkaasay ka soo geli kaasay ka baxaysaa dembiisha waa buuxdaaba saan u gooy iyo kurid iyo tufaax soo qabisaa yeel iyo qodaxa ku daraysiin ma jirto waxaa la siiye nimco aad yaad markaa u weyn jannataan can yamiin washimaal kuluu min risqi rabbikum laakiin waxaa laidinka rabaa washkuruu lahu ilahay ku shukriya baldatun ayiba waa beled ayib ah iska daa wax kale naamuus kaneecataan ma lahayn baa la yidhi hadda markaad jiifato waa kadib kalaac kuxnada soo goodaysaa maaha hurdal meel macaadoo ku maraysa waxaa arkaysaa afar tilmaaysaa kugu dheggan ay kanaaco maba lahayn xataa baldatun طayiba wa rabbun kafuur maxay sameeyeen faacraduu shubri bay ka jeesteen kibir iyo madaxadayg iyo cinaad iyo wax noocaasaa la sameeyey markaa daalik waxaad arkaysaa soomaali markaad gadaal ugu noqoto beled walba degaan walba wuxuu leeyahay cayaarahii diidhaqa la dhaho gormeel cayaara markuu roobku yimaado gormeel cayaaraa markay beeruhu baxaan goormee la ciyaara markay hashu dhasho goormee la ciyaara macnaha nimco walbuu ilaahayna siiyo waxaan ku beddelnaa waalo ciyaar dhaani gooniyaha jirtaa waxaa leeyahay hadday dhaqan waxay u leeyihiin markay abaarta ka baxaan oo ay aaran helaan ay barwaaqo helaan inay ciyaartaa ciyaaraan qabiil hebel markay beeruhu u baxaan inay ciyaartaa ciyaaraan aawa shukrigiilah subxaana wa tacaala faacraduu faarsalnaa calayhim sayl alcarim markay ka jeesteen baa kanaal lagu soo diray buu dhaala subxaana watacaala wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamdin waahlin wa shayin sidrin qaliil macnaha waxaa loogu bedelay labadii beerood wabadalnaahum bijannatayn jannatayni oo dawaatay ukulin khamdin midho kharaar ah wixii cunaayeen markay kl amdi ariba shayuur waiyo shayin min sidrin qaliil gog gog baa taqaanaa gog baa loogu dalay wixii dhanba marka ilah subxaana wataala dalika jazaynaahum bima kafaruu waa shukrigay ku kufriyeen wahal nujaazi ila alkafuur inta nimco ilaahay ku shirisa saa la yeelaa marka aan sujuudna haddii wax fiican aan helno waaladan iyo cayaartan iyo mashxaradan iyo carqowgan iyo sacabgaraacan iyo boodboodkan waxaa ka fiican in ilaahi subxaana wa tacaala loo mahadceliyo wacan baray bni caazimin radi allahu canhu ana nabiya sal alla alay wasalam bacaa wuxuu diray caliyan cali buu diray ila alyaman buu u diray fadakara alxadiid xadiiskii buu xusay waa xadiid dheer buu ahaa qaala wuxuu yidhi fakataba wuu qoray caliy biislaamihim islaamkoodii waa reer handaan inay islaameen buu rasuulku warqad ugu soo qoray falammaa qara'a markuu akhriyey rasuulullaahi sal اllahu calay wasalam alkitaaba muxuu sameeyey khara saajidan sal اllahu calayh wasalam sujuud buu la dhacay waayo nimco soo hooyatay waay dadkaa dhan oo soo islaam wax lagu farxo waa dadkaa reer hamdaan oo islaamka ku soo biiray waa guul iyo barwaaqo la helay waa sharafii cizi gooni ah waa mudnaan iyo badnaan islaamku batay ina wa loo sujuuday noqotay rawahu lbayhaqiyu baa xadiidka wari waasluhu fi lbukhaari buu ku sugan yahay xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuu tilmaamayaa haddii saasoo kale wax farxad leh oo ummada farxad geliya oo khayr iyo wanaag iyo bishaara ku sugan ay dadku helaan in ilaahay loo maadayo loo shukriya subxaana wa tacaala shukriya maantana la yahay wax kasta waa nala siiye laakiin shukri markaa ma intaan ka shukrinaynana ilaah subxaana wa tacaala xaaladda lagu jiro naga bedeli maayo umad markay isdoorisaa alla dooriyaa markay ilaahay ku shukriyaan baa loo siyaadiyaa markay ilaahay u mahadiyaan baa ilaahay khayr siiyaa markay ilaahay gartaan buu ilaahay gartaa subxaana wa tacaala markay ilaahay xusaan bay ilaahay xusuustaa subxaana wa tacaala intaasoo dhan baa naga maqan marka shukriga aad iyo aad aan ugu dadaalno ilaahayna aan u soo laabana subxaana wa tacaala baray macaazib wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu calayh wasalam bacaa aliyan cali buu rasuulku diray ilayman buu markaa u diray yaman ayuu rasuulku cali u diray radia allaahu canhu cali mar allaala markuu la dardaarmayay rasuulku wuxuu amray inuu u taga meesha inuusan dagaal waxyaabo kala samaynin inuu dacwadii khayrkii wanaagga u sheego inuu kitaabka qur'aankaa baro in wax allaala wixii khayr iyo salaad iyo tawxiid iyo kulli uu markaa u sheego weli waxaa lagula dardaarmay hal qofood oo ilaahay dartiid sababta uu u noqdo soo islaamo inay uga fiican tahay geelkiisa gudguduudan nimcooyinkan iyo waxaanoo dhan maxaa kaaga fiican waxaa kaaga fiican hal qof oo sababtaada soo islaama hal qof oo ilaahay sabab hanuunkuugu noqda qof taariku salaado intaad wacaysood waaniso salaadu markaa bilaabaa anaga taa shaqa ma u aragnaba raasimaalka ugu weyn iyo shaqada ugu weyn iyo raatibka ugu weyn iyo mushaarka ugu weyn meeshaasuu ku jiraa laakiin maanta haddii lagu dhaho soddon waxaa lagu siinaa soddon kun meesha caawa dhan u farxayaa dhilki caawan way iga fuqday maxay ka fuqday markaasay ku bilaabatay salaad ma jirto waxa ma laha laakiin marka qofku dacwadiinna dhinac uu ka wato shaqadiisana aado uusan iloobin qof kastoo u yimaada gabar baa wax kaa iibsatay xijaab ma wadato tartiib baa loogu sheegaa intaad bacda ugu ridaysid ee diraca yaa loo raacsiiyaa maanta waa dhallinyarada suuqa ka shaqaysa dhirka ay leeyihiin wax kale loo raacsiihaaba arrin kale loo raacsiihaa bacda waa ugu riday diracii waraqadii nambarka telefonkiisana oo usii taxrida tacbubiya marka waxaa la rabaa marka walaalayaal in aan noqono waxyaabaha shaqada adduunka inta aakhira laysku wado tan ilaah subxaana wa tacaala na amray iyo midaan adduunkeena anfacaysa in laysku dhex wado adigu meeshaada joogaa daaci noqon kartaa adoo jidka maray ma aha kitaaba dhammeeyey kitaab kala dhammeeyey kitaab kala dhammeeyey meeshaasaa soo fadhiistay kursiyaa lagu dhigayaa ee waxbaad akhriyaysaa dacataa keliya ma aha waxaa jirta dadka saaca ee inta kuraasta ku fadhiista masaajidada iyo meelaha kale istaagaa ummad aanna masjidna fadhiisan kursina aan loo dhigan ka dacwo badan waxyaabo badan gudbiya ummadda wax u sheega intaasoo dhan marka taa waa inaan ku fikirna xaaladda noocaas ah dhallinyarada waxaan dhihi lahaa khaastan kuwa suuqa jooga aadaan loo dadaalo ku xisaabtama maalintiiba hal oo taarika salaad inuu salaada bilaabo maalin hadhiina isbuuci hal qof xataa ama waa badan tahaye bishii hal xataa sanadka hal aan dhahna xataa ilamaba haysanaad toban toban sanaan joognaa keena ugu yar ka kale iskaba dhaarba waxaa laga yaabaa hal qofood inuusan sababu noqonin marka taasaa kaliifaysa inaa dhaan hal qofood taasaa keenaysa inkastay cadad iyo tira aad u yar ay tahay marka walaalayaal aan aad u dadaalno nebiga sala allahu calah wasalam cali aad buu ula dardaarmay waxyaabaha adduunka inay uga fiican yihiin waxyaabaha aakhirada shaqada inuu markaa qabto dadaa dacwada shaqaba u malayninba hawl loo malayo maba jirtaba ilaa wuxuu ku tilmaamay dadka noocaas ahna inay dadka liibaanay dadka aflaxay dadka horumaray dadka sharaf gaaray ilaah subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga loogu dadaalo bara ibni caazib can ilbara bni cazib radia allahu canhu ana nabiya sal ly slam bacaa caliyan cali buu ila lyaman u diray fadakara alxadiid buu xusay qaala wuxuu yidhi fakataba caliyun cali baa soo qoray biislaamin waa reer hamdaane falamaa qara'a rasuul allah falamaa markii qara u akhriyay rasuulu llahi sal alla alih wasalam alkitaaba khara saajidan aad buu ugu farxay sal allahu calayh wasalam rawahu lbukhaariyun waasluhu fi lbukhaari xadiidkaas adkiisana bukhaari buu ahaaday waana xadii saxiixa marka shukrigaana loogaga baahan yahay qof gaal ahaa hadda la soo islaamiyo albaabka laga soo geliyo waa inaan dhammaanteen faraxnaa loo baahan yahay saasaa ilaahay subxaana wa tacaala agteena khayr wanaag uga gaaraynaa baabu salaati taawuc baanu geli doonnaa wbilah towfiiq llahu subxaana